alxamdu lilah salawaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam wacan jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaal qadaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bishufcati fi kuli ma lam yuqsam jaabir bni cabdillaah radi allahu canhuma alansaariy alkhasraji min bani salima waxa u ihi rasuulku wuxuu ku xukumay oo uu shufca uxukumu yihi shufca qofkaasi uu yeelanayaa fii kulli maa shay kastoo lam yuqsam aan la qeybin marka wixii mushtaraka unbaa shufcada ay dhexdhacaysa oo maxaa la wadaagi karaa de haddii guriga shanta maqsina ah, mid waliba uu leeyahay laba maqsin iyo barh uu leeyahay markuu doonayo laba iyo barhkiisa inuu iibiyo waa inu waa inuu u sheego waa waajib hadduu u sheegi waayo uu iibiyo qofkii shufcadiibu u yeelanaya wuu ka soo ceshan karaa qofka haddaba goormay shufcadu meesha ka baxaysaa fa idaa waqacat ilxuduudu markay dhacdo xuduuddu markaa la kala leeyahayee dee saas waliba gaar leeyahay albaab gaar ah wasurifat iuruq la kala duway mid waliba albaab gaaru ka soo garo leeyahay falaa shufca markaa shufca ma jirto haddii laakiin dariiqa la wadaago walow markaa xuduudda kaleba iyaan la wadaagin tusaale laba guri oo dariiq keliya laga soo wada galo dayr keliya bay leeyihin laga soo wada galo amba albaab keliyo laga soo wada galaa bay laakiin inta kale way ku kala duwan yihiin way jiraysa haddii albaabka ay ku kala duwan yihin xad gaarana ay leeyihiin oo xadkaasi uu daruuri yahay isna saasoo kale wey wa fii riwaayati muslim waxay ahayd ashufcatu fii kulli shirkin ay fii kulli mushtarak wax kastoo la wadaago waa ku jiraya fii ardin aw rabcin aw xaydin hadday dhul tahay iyo hadday guri dhisan tahay oo daara amba bustaan oo laba bustaan oo isku garab yaala oo meel keliya biyuhu usoo wada marayaan ambaba allahu lmustacaan meel keliya laga soo wada gelayo oo daruur ay taasi noqotay laa yasluxu uu sii faafay rasuulku wuxu uhi fii ardin aw rabcin aw xaa'idin laa yasluxu an yabiica xataa yacrida calaa sharik laa yasluxu munaasab ma aha oo ma sax noqon mayso an yabiica inuu iibiyo xataa yacrida calaa shariiki ilaa uu bandhigayo shariigiisii kale dee ay wadaagayeen ila kul fii kulli shirki weyaan kanay dariiqa wadaagayaan ama busnaanka laftigiisa ay wadaagayaan marka mar haddii dariiqiibaa marka la wadaagayo laabudda ay noqotay in la ogeysiiyo haddii shayga la wada leeyahayna ka waran haddii bustaanka la wada leeyahay ama guriga la wada leeyahay oo mid waliba boqolkiiba in cayiman uu leeyahay hadday saddex nin kuwada leeya afar qof inay ku wada leeyihin kasoo qaad oo mid waliba rubcu leeyahay qof rubciisa ma iibin kara weeyaan ilaa u bandhigo saaxiibadii hadday hahdaan war waad iska iibin kartaa cidda doonta ka iibiyo nagu soo markaa ruuca ha qaato waa halkeeda waa xaq iyagu ay leeyihin way ka tanaasuli karaan marka xadiiska hore ee mujmalka inta qeybta hore mujmal fi kuli ma lam yuqsam wax kastoon la qeybin ayaa riwaayadda dambena ay sii faahfaahisay oo inta dambe ay faafisay ida waqacat اlxuduud wasurifat اطrq وعن أبي rاaفiع radي الlaه عanه qaal abi raafiع waa mowlى rasuuli الlah qaala qaala rasuul الlahi salى الlaه alay slم aljaaru axaqu jaarka ayaa u mudan bisaqabihi ay biqurbihi dhowaantiisa uu u dhow yahay awgeed ayuu u xaqlayay isagu bisaqabihi bisaad iyo bisaqabihi bisiin labadaba waa la wariyay marka alqurbu walmulaasaqa bay ku fasireen culamadu lqadr bisaqabihi waxa laga yaba inu saad kuu qoro bisaqabihi siinna uu ku qoro animga aniga siin oo kale ay qoran lakiin saadna uu jira marka xadiiska hore shufcadu ka warramayey jaar kama warramin laakiin laba qof oo wadaaguu ka warramayey oo maxay wadaagayaan dee maalkaas ay leeyihiin ayaa amba dariiq ambaba markaa dee xuduuddii wadaagaya laakiin jaarku inta badan dee jaarnimo mooyaane inta badan ma wadaago wax kale laakiin jaarnimaa jirta hadaba taa hore fi kuli ma lam yuqsam wax kastoon la qaybino ayuu xadiisku sheegay jaarka mu hadlay xadiiskan lakiin wuxuu ka warramayaa jaarkii markaa rasulku wuxu uhi alay slat slam aljaaru axaqu isagaa u xaq low mudan bisaqabihi biqurbihi wixii ku dhawaa amba dhowaanshihiisa awgeed liaji qurbihi inuu shufco yeesho oo isaga la ogeysiiyo marka la iibinayo isagaa markaa u xaq leh wa fihi qisa markuu leeyay markaa qiso dheer oo kale oo oo isagii raaficiyo dhex martay sacad oo uu leeyahay intaa iga sii guriga carruurteeda ka iibsa iyo wax lamid ah waye qisada waxay ahayd id jaءa abu raafic mawla الnabiyi salى الlahu alay slm faqaala ya sacad ibtac minii beytiya fi darik waxaad iga iibsataa buuhi gurigayga daartaada ku yaala faqaala sacd wallahi ma abtaacuhuma wallahi iibsan maayo labadayda guri markaa guri baabay weliba ahay faqala misr wuxu uhi wallahi latabtacanahuma wallahi waad iibsan ood iga iibsani faqala sacdu wallahi laa aziiduka calى arbacati alaaf munajama aw muqaaca wallaahi afar kun oon kolba wax ku siiyo inaanan kaaga kordhinayn qaala abu raafic laqad acطaytu biha khamsu miئati dinaar anugu waxaaban ka bixiyeyba shan boqol oo dinaar walowlaa anii samictu nabiya sala اla alay sl yaquul aljaaru axaqu bisaqabihi ma acdaytukahaa biarbacati alaaf anaaba shan boqol oo ka bixiye haddii aanan maqal xadiiska nebiga ee odhanaya alay slat sla aljaaru axaqu bisaqabihi inaad adigu qofka jaarka u mudan yahay afar kun kaamaan siiyeen wa ana acudi biha hamsa miati dinaar anigoo afar shan boqol ka bixiyey amba layga siinay markaa fa acaaha iyaahu iyadiibu markaasi marka macnaa waa maxay qiimihii xooga badnaa muxuu uga tanaasulay markii uu dhaarto sacad yihi kun wax ka badan ku siin maayo waxaan kaaga siiyey bui afartaa kun mama taagne xadiiska nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee uu yihi qofkaa jaarkahay ah isagaaya u xaqle jaarnimadaa inaga dhexaysaa wey an anas malik radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay slm jaaru daari axaqu bidaar jaarka guriga la jaarkaahi axaqu isagaa u mudan bidaari daartan iyada ah la doono in la iibiyo daartii isagaa uga mudan cid kale rawahu nasaa-iy wasaxi ibnu xibaan walahu cila waa cilaysan wey an jaabir radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi sala la slm aljaaru axaqu bishufcati jaarihi aljaaru jaarku axaqu isagaa u mudan bishufcati ceshiga iyo ku noqodka jaarihi jaarkiisa yuntadaru biha waa la sugayaa wain kaana haa'iban haba maqnaade waa la sugaya haddaan xitaa goobta joogin oo uu safar iyo wax lamida ku maqan yahi idaa kaana dariiquhumaa waaxida hadduu dariiqoodu yahay mid keliya waayahay khulaasadu waxay tahay culimadu waxay u badan yihiin jaarku isagu shufca malaha gaara laakiin wuxuu leeyahay jaarnimada awgeed buu ayuu ayay haboon tahay in loo sheego gurigaa marka la iibinayo waayo waxaa laga yaabaa dadkii hore jaarka aad bay tixgelin jireen dee xadiiskuna uu tilmaamaya jaar wanaagsan baa kula jaar ahaa oo nin baa yidhi selafkii ka mid ah guriga intaasaan siinaya jaarkiisana intaasaan siinayaa buuli muxuu uga jeedaa jaarka laftigiisaan iibinayaa buuli nin wanaagsan baa meeshaa anu qiimaha aan daartayda siinaya intaa weeyaanoo intaana daartaan ku qiimeeyey intaana ninka jaarka ku qiimeeyey marka ninkii jaarka maqlay oo yidhi ha iga tegin iska joog mar haddaynu saa jaarnimadeeda aad meesha danbaa ku waliftay marka hore markaa dee jaarku hadduu mid inkaari ku dhacday noqdo kugu noqdo marka dambe ya soo ma dhib badno oo qof kaa tegayana maha law yakunu shuman fi shayin fayakunu fi اdaari wاlmarأati wاdaaba xadiis baa jiray uu rasulka ala sla sl ka so wariy haddii shay baas la baasaysanayo waa jaarka iyo gabadha iyo gaadiidka oo dee tashaa ma jiro horta adiira laakiin haddii shay un la baasaysan lahaa ka u mudan in la baasaysto inta badan de ku laazimaya waa saddexdaa miclul badan ku fasiray kole xadiiska jawaabo kalena waa laga bixi markaa jaarku waa muhim baynu ga soconna haddaba jaarkii jaarnimadiisa haddii albaabka ay wadaagaan sida xadiiskan dambe kale de taa wadaagaan shufcadii baa markaa jirta jaarnimada marka laga tago muxuu leeyahy isagu shufca jirto waddaa ka dhaxaysa iyo jaarnimadii lakin hadday jaarnimo keliyu jirto way wanaagsan tahay waa sababta markaa sheekhu axaadiistii jaarka gaar uu saaray kuwii shufcadan marka hore gaar usoo saaray oo jaarkaasi xaqnimo xaq wuxuu leeyahay in la tixgeliyo oo marka la iibinayo la waxa weyaan amba la hibinayo wax lamid a isagii la markaa ogeysiiyo marka xaq wuxuu leeyahay xaq uma laha haddii la iibiyo inuu soo ceshado way jiraan culimo yihi xaq buu leeyahay oo isna shufcada dhaba iska tiran buu leyahy xadiisna saa udhigay shufcadu maxay geli kartaaba haddana la isweydiiyey ashufcatu fi kuli shay fi kuli maa lam yuqsam maadaasi laba cibaaradan laba jeer buu ku jiraa cumuumku laba mee ka galay sheega labada meelood ka galay haye qoladaasumaa weydiinaya jawaabta wixii labadaa tiir xagga ka xiga wixii aad odhan dadkii xagga ka xiga addan <laughs> haye aduu miyad ka shaysaa masood ka sokaysaa waayo oo batirarkan kala adeegeyso haye haye ya kullu iyo ma labadaasi waa cumuum kulu sawmin alfaad cumuhan maana waa mawsuula imika iyaduna marka waa caam iyaduna dee ta'kiid baa markaa kusii jira halkaa laga qaatay culamada qaarkood ihahdeen wax kasta oo la wada leeyahay shufca ku jirta oo maxaa ka ah? baabuur la wada leeyahay wax mutanaqila iyo waxaan mutanaqil ahayn labadiiba yidha culimada qaarkoodna waxay kusoo gaar yeeleen gurigii oo keliya dhismihii qaarkoodna way ka oo waxay idhaahdeen waxa weeyaan waa wixii aan guurguureynin sida markaa guriga iyo allahu lmustacaan beertii iyo waa bustaankii qowlka ugu xooga badan ayaa u dhow wax kastoo la wada leeyahay dhinaca marka laga eego walow inta badan shufcadu ha ku dhacdaba dee daartii iyo bustaankii iyo ha ku dhacde oo waxaa mqeer ha ku dhacde laakiin haddii markaa albaabkii meesha laga soo wadagelayaba shufca lagu sameeyey dee baabuur la wada leeyahayna hadduu qof idhahdo baabuurka qeybteyda waan ibiyo ninkaasaan ka ibiye waka waa inaad war maxaad iisoo geysi wade baabuurka qeybteeda lan anigaa kula leh waxaa kaloo laga qaatay jaarka in la tixgelinayo haddii shufcada uu leeyahay xataa hadduu maqan yahay in la sugaayo hadduu maqan yahay in la sugayo in muddo loo kaadinaya qofka ah oo la odhanayo bal gurigaa waan doonaya inaan iibiye dee ninkaanu jaarka nahayna waddaanu wadaagnaaye waanu maqan yahay waan sugaya intuu imanaya waar maaha inaga lacag baan ku haynaaye waar me waan sugaya suga horta xaquu markaa uu sheekhu yihi walahu cila ciladaa waxa lagu tilmaamay samura xasan xasan اlbصri ayaa wuxuu ka soo wariyay samra bnu jundub inta badan cumad waxa hahdaan halkaa tadliis baa ku jira oo muu soo gaadheen xasan اlbصri samra bnu jundub xasan albasri sheekh dee aada loogu kalsoony ma raggii ugu fadliga badnaa ayuu ahaa taabiciinta marka waa leey lakin tadliiska waxaa ka saaray halkaa inqidaaca laga shakisan yahay adilada kale axaadiista kale markaa ciladaasina cilo xadiiskii waxyeelaysa imika ma aha وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu h الشhufcaةu shufcada wadaagu waxaa la wadaagaya ka xal الciqaali wey waa dabarka la furaya oo kale min جihati الsurca weyan min جihati الsurca xagga deg dega marka laga eego rawah iبن maaجة والbazar wزad wuxuu kordhiyey walaa shufcata لqaa'im sa awgeed markaa mid maqan shufca ma laha mar hadduu meeshiiba ka maqanya la sugi maayo waisnaadhu ضaciif xadiiskan wuxuu ka hor imanaya xadiiskii noogu dambeeyey tilmaamayey yuntadaru wain kana haa'iban waa la sugaya xataa hadduu maqan yahy ashufxatu kaxal ciqaal dabarka marka awrka laga furayo intu qaadanaya wakti badan buu qaadanaya inta la furayo keliya weeyaan marka waxa weeyaan waxa loo kaadinaya in intaa wax yaroo kooban intaa dabarka la furayo in leeg baa loo kaadinaya hadduu iman waayo ninkii shufcada amba isagoo arkaya aanu bes dib uma yeelanayo shufcada xaq ma laha hadduu maqanyayna hadalkeeda badaalo sugiba maayo kii kalaaba la yihi markaa waa taxalli sida furidda alciqaal ee min albaciir dabarka awrka laga furayo oo kale weyaan mana wlmacnaa ana shufcata tafuutu ida lam yubaadir ilayha haddii aanu udegdegin way tegeysaa kalbaciir sharuud yuxallu ciqaalu sida awrkaa baxsanaya ee awrka maxaa inta badan dabarka loogu xidhaa dee inuu lumo degdegaa meel kala qabtaa laga qabqanaya soo oo dabarku waa joojin marka haddii dabarka laga furay dee iska tegaya marka dee waa saasoo kale un shufcadina xadiisku almuhim waa daciif waxaana ka hor imanaya axaadiistii kale saxiix ahayd saa shufcada waa la sugaya qofka hadduu maqan yahay waa la sugaya muddona waa loo kaadinaya ilaa uu isagu markaa ka tanaasulo mooyaane xaq uu lahaa weeyaan riwaayaadka xadiiska waxaa ku jiray walaa sagiirin walaa shufcata liqaa'ibin walaa sagiirin taasina dacfigiisa sii caddaynaysa ka yar iyo ka weyni ka yar baaba usii xaq leh qof yarba haduu yahay dee isaga laftiisa in la tixgeliyo way noqonaysaa <clears throat> almuhim isku soo ururiyo xadiiska waxaa laga qaadanaya qeybtan shufcada diinta islaamku siday xuquuqda bani aadamka u ilaalinayso siday xuquuqda jaarka u weyneyneyso waxa la wada leeyahay iyo qofka in aan dayacadi ku imanin marka dee dhinac kasta diintu way ka hadasheen wax alla wax looga baahanya ma jirto qawaaniintan kale ee xuquuqda ay ka sheekeynayaan hadday wax wanaagsani ku jiraanna diinteennaaba sheegtay oo marka horeba baab lqiraadi wuxuu baab yahay qiraad muqaaradana waa la idhahdaa mudaarabana waa la idhahdaa waliba waxa laga ya marar badan inaad macaafiqiga ku aragteen almudaaraba mudaarabaduna waxa weeyaan qiraadka horta waxaan la keenay qardiga waa goynta baabulqardi bayna soo marna taasi amaahda ahayd deynkii lais amaahinayey halkan l qiraadku lakin waa maxay waa in qof loo dhiibo maal lagu idhaahdo ku shaqee maalka anigaa leh laakiin waad ku shaqeynaysaa faa'iidaduna way noo dhexaysa marka almudaaraba shirkat lmudaaraba waa ta la dhaha shirkada mudaarabada mudaarabana waxaa loogu tilmaamay ereyga daraba muxuu qur-aanka ugu soo aroray marar badan asafar soo maha markaa eh, dee qofkii xoolihii wuu la safrayaa socod buu la gelaya waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaquuna min fidllah min fadli illah ya ayuha aladiina aamanuu ida darabtum fi lardi falaysa calaykum an taqsuruu min asalaa asalka markaa wuu banaayay qadiyadda iyada ahi eh, in dee sidaa lagu kala iibsado oo la idhaha hebel sidaa lagu kala shaqaysto laakiin waa in la cayimo sayn arki doono oo la odhan waynu wada leenahay lakin waynu boqolki faa'idada waynu qaybsanaynaa boqol kiiba labaatan baad leedahay boqol kiiba intaasaad leedahay wax cayimana waa inuu saa u cayimo shuruudda la dhigaya iyo waxyaalahaas o markaa diinta islaamku dee maalka aad bay utixgelaysaa maaha macaneed maalka way dayacday wax allo waxaa baycu ka hadlayaa waa maalkii oo wejigii saxdahaa loo isticmaalayo wjawaaز الmudaarabaةi min maxasin الشharيcaة الإسlamiya لأna min الnaasi man yakunu cindahu almaal walaysa cindahu khibra aw qudra litanmiyatihi wالtaصarufi fiihi walaa siyama fi zamanina hada wa min الnaasi man laysa cindahu maal wahuwa qaadiru calى الtaصaruf dadku waa noocyo mid baa wuxuu isagu hayaa xoolihii laakiin khibrad ma laha amba awoodiiba ma laha waa dhulyaan amba mashquul weeyaanoo hawlo kale ku jira midina waa khabiir ama faraaqu haya ama xooggiibuu haya laakiin xagga jeebka ayuu nacas ka yihi maxaad ku qossheen soomaalida waa hadallada waaweyn bay kamid tahayeen war xagga jeebka iga nacasan haddii la dhaha amba jeebka nacaskaa hay <laughs> de waxa ma haya wey markaa ninba meel baa laga imtixaamaye <laughs> waxaa laga yaaba kanina xaggii xoolihii u hayaaye laakiin khabiirba maaho amba uu mashquulsan yahi amba dee wuxuu doonayaa inuu fadhiga ku ceesho markaa dadkiibaa isku baahan haddaba annaasu min xaadirati min baadiyati waxaadiratin bacdu libacdi wain lam yashcuruu khadamu ninka yidhi dadku migi iyo magaalaba yaanay isdareensanayn yaanay isdareeminbe shaqaalay isku yihiin ninba ninba u shaqaynaya dadka ninka geela la jooga geeliisaala geelaygii baa la jooga caanaha u la siiyey hilibkaa iyo kii magaaladu ah, kan magaalada shaqeynaya laadhaha shaqaysta hilibkaa iyo caanahaasuu maahayy markaa nin waliba ninka kale <laughs> ayuu ay ayuu shaqaalo yahay bu ninkaa dadkii markaa maadaama isku baahan yihiin shareecadiina kuma cidhinino ma odhanin war adiguna intaada ku eko adna intaada ku ekow laakin waxaa leeyahy war wadaagi kartaane shuruudda noocaasa dhiga taa iyo taa sameeya talabaad dhaqaalihii baa laga faa'idanaya xoolaha ninkan haddaan ku shaqayn karin halkaa iska yaallaan dee isna faa'ido umaha kii kanle faa'ido umaha lakin labadanba waxa laga yaabaa in dhaqaala uga soo baxa waxyaala badan oo jaahiliya waqtigaa hore la isticmaali jiraa jirtay dabeetna islaamkuna uu sii xoojiyey oo uu sii wanaajiyey marka istilaaxaan haddii tacbiirkeeda ama culimada udhigaan aynu sheegno waxa weeyaan mudaarabada ama qiraadka muqaaradada fa huwa caqd calى shirkati bayna اثnayn faأksar yuqadi yuqadimu axaduhma maala wاlآakharu camala wالribxu baynahuma calى ma sharata aw sharaطah waa intaa la sheegayo in aad macnahaan ufahmi karayso waxa weyaan caqdun waa heshiis calaa shirkatin shirkad lagu heshiiyo oo udhaxaysa bayna اثnayn faأkar laba iyo wax ka badan maalka waxa yeelan karaa hadii doona laba qof ayaa yeelan karaa shaqadana mid baa loo diri karaa maalka shan baa yeelan karaa shaqadana shan baa loo diri karaa haddii la doono oo toban qof baa markaa shurakoobi kara yuqadimu axaduhumaa maalan dadka ka dhex shirkadu ka dhaxayso midkood maal buu keenayaa yuqadimu axaduhumaa maalan walaakharu camalan ka kalena shaqa ayuu keenaya inuu ku shaqeeyo haddaba maalkii qofkiibaa iska yeelanaya asalkiisa hadduu idhaha xataa maalka inu wada leenay uu y uu samayn kara oo wax isaga ka dhexeeyo laakiin mudaarabadii de markaa uu ka guuro oo xoolo la wada leeyay bay noqonaysa wاribxu baynahuma calى ma sharaطah faa'iidaduna aribx udhaxaysa baynahuma calى ma sharaطah wixii ay iyagu shardiyeen hadday dha kala baryo hadday rubc idhahdaan iyo wax lamida وعan shayb bn sinan bn malik الrumiy radi الlahu canhu ana nabiya salى الlaه alay slm qala wuxu uhi ثaلaثa ثaلaaث saddex fiihina albaraka baraka ku sugan albeycu ilaa ajalin albeycu iibka ilaa ajalin ilaa muddo qofka laga iibiyo oo macnaa loo kaadiyo qofki wاlmuqaaradatu iyo muqaaradada waa qiraadkii amba mudaarabadii saddexda magac waa isla macne wa khaldulburi iyo burkii oo lagu daro bishaciiri shaciirka lagu daro oo la isku dhex qaldo lilbeyti gurigana loogu qaldo laa lilbeyci laakiinse iib aan loogu qaldin oon loogu dhex darin rawaahu ibnu maaja biisnaadin daciif xadiiska waxa uu sheekhu kusoo qaatay walmuqaarada waynu ogna baabka halkay ka waafaqsanta in barake ilaahay gelinayo oo dee xadiiskii kale amana sii adkeynaya ana thalithu shariikeyn ashariikeyn ma lam yakun axaduhuma alaakhara in ilaahay subxana wa tacala laba qof oo shuraakoobay wax wanaagsan ku shuraakoobay in ilahay sadeeyo hawlahooda u barkeynay intaan isqiyaamaynin marka shuraakadaas waa caam tana ka mid noqon karta ila midna xoogii buu keenay iyo farsamadii iyo khibradii midna xoolihii buu leeyahy bayci lajalna waxaa inta badan dhici jirtay sidaynu aragnay in horusoo aragnay markaynu abwaabta ribada marayno mar kastoo muddada loo kordhiyo lacag baa ku kor ku kordhaysa qofka culays baa iyo xaggaa kaga iman jira saari jira lakin qofki la hao war ni lacag ma haysatid somaha muddaan muddaan kugu yeelanayaa ilaa xilligaasun iska keen de wax dulsaarana aan la saarin baraka ilaahay subxana wa tacala ugelinaya qofkaa wax iibiyey oo ixsaan buu sameeyey isagoo iibna sameeyey haddana maxaa ku jira ixsaan wa axsinu in allaha yuxib lmuxsiniin muqaaradadiina baraka iyadana ku jirta oo qofkana maalkiisa uu ka faaidaya kan khibradda hayana maal haynina uu ka faa'idayaa labadoodiiba ilahay baa baraka ugelinaya ashaciir walbur burkaa inta badan dee lasii jeclaa oo sareenka shaciirna waa hadi markaa isku dhexdarka la isku dhex daro dee qish bay noqonaysa hadduu qofku yidhaahdo bur baan kaa iibinaya oo qofkii bur uu doonayo laakiin waxoogaa shaciira waan isku dhowdhooyey oo ugu dhex qalday dee waa qof caaniyo biyo isku daray oo kale ama malab iyo wax kale isku daray oo kale dee way <clears throat> hadduu markaa uga jeedo saasaani sax u ahayn laakiin markay dadkii iyagu iska cunayay markay isku dartaan dee cunto kale nooc noocabaa ah isku imanayso ilaahay baa barakana u gelinaya amba wixii qaalig ahaaye kii kaleba isku dareenoo xaggaasay barakadu iga imanaysa min hada ljih oo bur iyo shaciir labaduba miyaanay banaanayn sidooda in loo ibi banaanta haddii la isku daro waa la iibin karaa sida adilada kale tilmaamayso lakin bishar ayay shardigaa sheegay haye in aan loo qarin qofka la hahdo warar labadaa isku darsan baan iibinayaa barax baan iibinayaa caanahan biyaan ku dareen bay iyagoo baraxaas soo sax maataasi biyuhuna waa xalaal caanuhuna waa xalaale eh. waana la isku daraa markii la doono oo nabi maxamed alay sla sl de mar badan isku dari iiba har iskugu dari jirne lakin qofkii marka laga iibinayo waa in loo sheego marka haduu war shaciir iyo kaa iyo waxa waxaasaan isku daray oo iibinaya oo mushakal balala kanaan iibinayo ee maku ma ku gelaysa adigu taa mise ku geli maysa waay xadiiska ku jira saxaabiga warinaya suhayb binu sinaan aayad qur-aana kusoo degtay ayaa la idhaahdaa oo suurat lbaqara aad kusoo aragteen haye haya allah yubaarik fik wamin الnaasi man yashri nafsah btiغaءa mardat الlah suhayb ibnu sinan suhayb horta suhayb arumi ba la haha horta carab bu ahaa sida la sheegay oo de isaguu sheegay markii dambe lakin dhaqan waxaa beriga ahayd markaa reeruhu ay isku duulaan la iskuma turhaynina dadkaasi dee jaahiliyad bay ku jiraan oo islaamka dee wanaajiyo qiimahan u yeelay carabta eh. waxay ahaayeen sida xoolahunbay dee yar ka sokeeyeen oo iscunayeenu de oo dagaalunbaa ka dhexeeyey dadka dagaalkiiba dhaqanbu markaa u noqday wuxuu ohan jiray ninkii gabiye shaacirkooda wuxuu ahaa haddaan wax kaloon sameyno gara weyne calaa bakrin akhaana reer kanaan walaalaan nahay bakar la idhaahdo ayuu maan ku bilownaa bu markaanu <laughs> cid kaloon weeraro naga fog markaanu weyno kuwa noogu soo xiga ayaanu dagaalka ku qaadnaa manay kala adkaan jirin oo dagaa dagaalka qabailka laguma kala adkaano saa soomaalida bay isku diraysa inaanu kala adkaanan weyaan marka maalin boqol un la mariya haddana maalin boqol un la mariya afartan sane mararka qaarkood dagaalada qaarkood dhex socday nimka qoladii loo jiray dhubyaan iyo cabas ya oo kamid ahaa kadafaan labadoodba soo libikaa kamid ahaa waxay isku dileen laba farashay tartansiiyeen oo mid laga badiyay dhexda u galaan kale ayay isku dileen afartan sano ninkii cantara binu shadaad alcabsi laodhan jiray ee macruufka gabayagaha dagaalka kusoo camray gabaygaas kaasoo ansaartu boqol sano isleyn awsi khasraj sida la sheego maxaa keenay ansaartu inay markiiba rumeeyaan nabiga caleyh salaatu wasalaam oo diinta ay qaataan isagoon rasuulkiiba u tegin caleyhi isalaatu wasalaam quraysh oo uu ka dhashay deegaankiisii ahayna isagoo saddex toban sano dhex joogay ay ku qaadato muddo dheer weliba intoodii badnayd ee waaweyneed oo dhamme aanay asbaabaha waxaa ka mid a ah, ansaartu dad dhalinyaro ah bay u badnaayeen bal ah, rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam yaa rumeeyey qurayshta yaa rumeeyey miyaad garanaysaa nin rasuulka ka da lagu leeyay rasuulka ayuu rumeeyey waa naadir markii dambe mooyaane cabaas iyadaa ka mid ah wax badan ka weyneyn dadkii ka da-da weynaayo dham rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam he eh, may rumaynin abubakr de rasuulku ka yaryihi kuwa kanla waaba kasii yaran hadalkooda gudaha horta markaa dadka da-yartaa dadka waaweyn xaq ayaa aqbali og da-yarta ayaa xaqa aqbali og ilan qofkan uu kusoo weynaaday waxaanoo gaar ahaan qof ka yari markuu xaqii wado wuxuu odhanayaa ma anigoo weligeyba sidaas oo ahaa ayuu inan yaroon garanayo dhalashadiisii arooskii hooyadii baaban joogaye sidee <laughs> sidee buu aniga sheegaya ya ayuu ohanaya mogta markaa shaydanku de horta meeluu raaci karay ka midta qofku waxaanuu ku weynaadana sida laga gooyaa way adag tahay baatilkana yaa aqbali og ya dadka waaweyn maya baatilkana layrati baa aqbali og markaa waa nasiibun hadduu khayrku soo horeeyana hadday bidcadu kugu soo horeysana oo nasiib daro ilaahay ka maganka hadduu sunnuhu kugu soo horeeyana waa nimco ilaahay kula doonay marka qofku yaraanta hadduu suufiyada iyo waxa ku galana waxaa laga yaaba inay adag tahy ba hadhow ka soo baxo waayo xadiis baa jira culimada qaar xasan ay ku sheegeen oo rasulku uri alayh isalaatu wasalaam ina allaha xajaba tawbata can kuli saaxibi bidcatin ilaahay tawbadda wuu ka xijaabay qof kasta oo saaxibu bidcatin saaxibu bidca markaa dee toobad wuu leeyahay weyaane adilada kale ma tilmaamsa inuu toobad leeyahay laakin way adag tahay way isagaaba isla jannadii baad halkan ku helaysaaba nin isla jannadii baaba halkan <laughs> ka dhow oo xaqiiba baatil u arkaya se adagtay dee si uga soo goa laakiin dadka aan macaasida ah marka horeba inay qaldan yihin ogi intaasoo habeen kasta go ku gaadhay iska daa kuwa balqayla warayso maalin kasta iyo habeen kasta go-aan buu iska daa markuu gelinka dambe qayilo ee uu iska mirqaamo ee uu dabeetana habeenkii jeebkiisa waxba ka waayo ee or hebel waba sigaara ah i dhiib sheegadiisu ay kusoo ururto ayuu go ku qaataa dib dambayso bahalkaa ee habeenkiina uu seexan waayo laakin waxay dhahan tawbatuhum tawbat lqidi qabla ru'yat ilfaar waa tawbadda bisadu intaanay jiirka arag kale tawbadoodii o <laughs> lagu yihi jiirkan aad cunaysaan miskiinka iska dah say tiri waayo arkin waayo yaan arka aanu soo noqdo markaa qadiyaddii sidaasay isku dili jireen qoladaasi way isdili jireenoo say isku dilayeen ayaa dadkii waaweynaa badankoodu ay dhamaadeen xadiis baa jira bukhaariga iyo muslimkaba ku yaallo oo ay tidhi caaisha radi allahu canha kaana yowm lbucaath yowma qadamahu llahu lirasuulih yowm lbucaath waa maalin ay aw awsi khasrij maalin wuxuu yihi rasuulku markaa rasuul buu ahaa nebiga oo makuu joogay shan sano ayuu meelahaasu nebi ahaa rasulka alay sala slam bay iska dhigeen dabeetna markaasay go-aan ku qaateen inay heshiiyeen waa markay cabdillahi bin ubay ibnu saloon ninkii la odhan jiray yihahdeen war dee sanadina ku socno wayn isla marane aynu joojino dagaalkaa yahuuddi baa de xoog badanaysa aynu markaa heshiino isagay madaxnimo u diyaariyeen munaafiqnimada halkay kaga bilaabatay waa ninkaas halkaas markuu rasuulku magaalada maka tegey dee rasuulkunbaa madaxnimadiina qaatay bay ka dhigan tahay oo halkaasaa xanuunka horta u ka qaaday ninkan laguu sheegay cabdillahi bin ubey ibnu saluun isagoo la diyaariyo madaxnimo loo diyaariyey marka iyagoo isla madho isla baabaayo da-yar ay u fara badan yihiin taasi waa qodob oo dagaalkaasi asbaabu ka mid ah ay u arkeen ilaahayna waa ku walaaleeyey kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha waabka ilaa shay ayadaas iyagay kusoo degatay si gaare ah naar baad qarka u saarnaydeenoo idinkoo gaalnimadaa ku dhiman lahaabaa ilaahay subxana watacaala wa kuntum acdaan faalafa bayna qulubikum cadow baad isku haydeen oo ba quluubtiina isku keenay xusa id kuntum acdaan faalafa bayna quluubikum ansaar bay isla noqdeen awsi khasraj lama kala idhahdo maxa la alansaariyu laba qabiilo waxay ahayd marka horeba walaalaa aabihii hooya wada dhaleen lakin yuhuudda ka faa'idaysatay oo yuhuudda waxa la hah waxay ku shaqaynayeen iyo gaaladuba fariq tasud fariq tasud waa qaybiyo xukun markaad doonayso cid kaa badan amba kaa xoog badan inaad ka adkaato dee iyaga isku dir weeyaan oo markaad iyaga kala wada qaybisa isku dirta iyagu is wada dilaan adigu dee markaa waxaa wad xukumi karaysa fariq tasud ba la fariq tasud waa sida nimka ay ku sameeyeen nimankii gumaysiga lagu sheegayo halkan wadankaa xad buu ugooyey jaziira alcarabiya oo kaliya intaasoo xad ay u sameeyeen waliba jazira carabiya waa ka sii wadamada kale islaamka xadkii gumaysiga soon lama idhaahdo dee gumaysigan muxuu ugu talagalay weligood ba ina isdilaanu isaguo kaa maraykan iyo ingiriis iyo dhulkiisiiba iskaga noqday lakiin xadkii wuu jeexay waad soo talowday iyo m kan iyo waa sidan iyo waa saa iyo saas waa kuwa uu raaxaysanaya waay suhayb haddaba isagu radi allahu dagaal baa lagu soo qaaday degaankiisa ansaartana mu ahayn muhaajiriintana mu ahayn carabtii kale ciraaq iyo degaanka kasoo jeeday buu ahaa weerar baa lagu soo qaaday isagoo yar baa qaatay romaniyin baa loo geeyey luqadiisiiba waxay noqotay luqadii romaniyiinta oo carabiga ku adkaa bimacana carabiga u bartay markii dambe laakiin de qofka yaraanta aan luqada ku baranin iyo way kala duwan qofka weynida ku baranaya qofka luqada kusoo barbaaray laga dareemi maayo isaga laakiin qofka isagoo rom bartay si kastaynu iminka carabi ugu hadalno waa wa qofka ku dhashay isku lahjad ma noqonayno qofka luqadda sida qofka af somaali baranayaaba u nooc kale noqonaya markaasbaa ah, suhayb arumi loo yihi xagga abtirsiinta ma hayne xaggabay ahayd xagga ah, luqadiisa iyo cujmadiisa ay wuu ka dhe ka shaqaystay markaa magaalada maka isagoo xora markii dambe dhaqaaluu sameeyey nin leebka aada u yaqaanana u haase loo tuuro dabeetana wuxuu doonay inuu hijroodo markuu dhexda maraya waxa la yidhi way ka daba yimaadeenoo waxay idhaahdeen adigoo faqiira baad noo timid markaasaad dhexdeeda ka shaqaysato ood lacagaysatay maantana xoolahaagii iyo wixiiba maxamed baad ugeynaysaa cadowgeygii baad utegeysa surwaaryaa dhegeysta waad i haddaan iminka intiinaasi idinkooni soo gaadhin mid kastaba leebkaan la eeganaya dabeetana seeftaydaasan ku dhufan doonaaye laba kala doorta inaan maalkayga idin sheego halkan ku aasay ood iska qaadataan ood isii daysaan aniga maxamed iyo de inaynu isdilno maalka noo sheegi bay dhaha markaa maalkiisi buu usheegay halku ku aasay isu yaalo markaa rabixa albeyc abaa yaxya rabixa albeyc abaa yaxya waa ki nabig ku uri sala slam wuxu uhi allah naftaydii baan soo iibiyeyba waankan ku iibin marka aayaddaasina isagay kusoo degtiyey saxaabadana midkaa wa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa mardaat illah xoolihiisiiba wuxuu bixinayay siuu naftiisa siuu ilaahay subxana watacaala diintiisa iyo dee iimaankiisa ugu badbaado maantana waa cagsiga iyaa u badan soo maha muxuu iibinayaa diintiisubina markaa wuxuu leeyahay diintan qalbigaan ku haysta waxoogaaga de shahna waan ka qaadanaya meesha an xakiim bn xisaam radi allahu canhu anahu kaana waxaa yashtaridu mid shardiya cala rajuli qofka u shardiya idaa acdaahu maalan maal markuu siiyo muqaaradatan idaa acdaahu markuu u dhiibo maalan maal muqaaradatan muqaarad ahaan ugu dhiibo min jihati muqaarada ama u qaraadkan xaalow yahay anlaa yajcala inaanu yeelin anlaa tajcala waa inaanad yeelin waa shuruuddii maalii maalkayga fii kabid kabidin radbatin beer qoyin waa inaanad yeelin oo macnuhi waa maxay xayawaan inaanad ku iibinin geel iyo adhi iyo wax lamid a ah. waa inaanad xoolaha kaga shaqaynin walaa taxmilahu fii baxrin badna waa inaanad ku qaadin oo doon waa inaanad la raacin oo safar xagga badda ah walaa tanzila bihi waa inaana dejinin fii badnin masiilin doox dhexdii meel biyo mareena masiil meel daad mareenana waa inaana dhex dejinin fain facalta haddaad samayso shay-an min dalik shay arrimaha ka mid a ah, shuruuddaan kuli sidaa ha ku yeelin haddaad ku samayso faqad daminta maali maalkaygii waad damaanad qaaday adigaa damaanad qaaday xoolahaasi rawahu darqudni o can ilcalaa bn cabdiraxmaan bn yacquub can abihi can jadih anahu camila fi maalin anahu calaa bn cabdiraxmaan camila wuxuu ku shaqeeyey fii maalin maal licuhmaan cuhmaan bin cafaan u ahaaday radi allahu canh calaa ana wuxuu u shardiyey marka wuxuu ugu shaqeeyey calaa ana ribxa in faa-iidadu beynahumaa labadooda ay udhexayso wa huwa mawquufun saxiix waana xadiis mawquufo dee saxiixa cuhmaan bin cafaan waqtigii nebiga ka dambeysay weyaan ayay ku heshiiyeen xadiiskan wuxuu markaa tilmaamaya mudaaradabada inay horta sax tahay lagu kala shaqaysanayo oo ay bannaan tahay laakiin shuruud la dhigi karo yaa shuruud la dhiganaya labada dhinacba way dhigan kara kii maalka lahaana u dhigan karaa wuxuu odhan karaa xoolaha noocaah ku iibinin sidaa ha yeelin matalan fii kabidin radbatin o xoolahaas waxa laga yaaba dee oo kale ay cunaan iyo waxay cabaan iyaba ubaahan yihin inuu khasaare halkaa kaga yimaado walaa taxmilahu fi baxri badino berigaa way kasii daraydo saroo kale may ahayna badda de imika ayar ah layska dul maraya saxdaha ah may ahayne dee doon yaroo dabayli kaxaynayso ayay ahaydoo mararka qaarkood bay duufaarada ku kici meel kale ku turi jirta walaa tanzila fi bihi fii badni waadin oo badni masiilin meel biyo mareena dee daad baaba kara wixiiba u baabiin karaa shuruud waa tusaale un bay markaa ku noqonaya fain facalta shaya min dalika faqad daminta maali adaa damaanad qaadaya qofkii markaa hadduu shardigii ka leexdo isagaa damaanad qaaday kan kale shardi buu dhigan karaa wuxuu waan xoolaha waan ku shaqaynayaa laakiin wixii aan maslaxa u arko dhan waan ku waan waxa weeyaan xoolaan ku iibinayaa badnaan la marayaa haddaad ii dhiibayso laakiin oo haddii aan markaa baddaa la maraanba waxaasay ku yimaadaan waxba iguma lihid saasay hawshaasi ku baabaysa wallahu aclam waxkam ila towfiiq wasalaamu calaykum